كبروا واستبشروا دولتي لا تقهر دولتي نحن لها ما بقينا ننصر دولتي بنيانها من دمانا يعمر دولتي راياتها في المعالي تفخر كبروا واستبشروا دولتي لا تقهر بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada warka maalinlaha ee idaacadda alijrateen waa maalnimo talaada ah taariikhdan ay ku beegan tahay soddonka jamaadul uula kun afar boqol iyo afartanka hijiriya qodobada maanta warkeen ugu darkoron waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari for w d ay wateen xubno ka tirsan murtadiinta biikikeeda ee wilaayada shaam waxaa la soo riday diyaarad nooca wax basaasta ay leeyihiin ciidanka raafidada oo ku duleh ee meel u dhow kilomitir lixdan ee galbeed karmaadi ee wilaayadda ciraaq askarta khilaafada ayaa waxay weerar ku qaadeen fariisin ay xuutiyiinta mushrikiinta ku leeyihiin deegaanka durra ee wilaayada yemen warkii oo fidsan aynu ku bilowno wilaayada ciraaq diyaala waxaa shalay shish lagu dilay xubin ka tirsan raafidada oo ku sugnaa jidka imaam weys ee deegaanka sacdiya allah ayaanu ku maadsan isla diyaala waxaa shalay saddex miino lagu xidhay dukaamo ay leeyihiin raafidada mushrikiinta ee deegaanka qowlaay ee dhacda galbeedka qaaniqiin waxaana ku burburay tiro dukaamo ah allah ayaanu ku maadsan weli waxaan ku gudi jirnaa wilaayadda ciraaq kirkuug waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari koojar ah ay leeyihiin booliiska raddada itixaadiya kadib markii darad qarax miino lagu egtay meel u dhow tuulada todobada abriil ee deegaanka rashaad allah ayaanu ku mahadsan isla kirkuub waxaa saddex madfac hoobiye cabirkiisu yahay siddeetan iyo koob milimitir oo la beegsaday saldhig ay booliska raddada itixaadiya ku leeyihiin tuulada xamli ee galbeedka deegaanka riyaad dhammaanna waa lala helay allah ayaanu ku mahadsan isla karkuug waxaa la qarxiyey guriga nuuri xasaan najmi oo ahaa sarkaal ka tirsan booliiska dhidada ee tuulada mansiya ee dhacda galbeedka riyaad allah ayaan ku mahadsan weli waxaan ku gud jirnaa wilaayada ciraaq ambaar waxaa la soo riday diyaarad nooca wax basaasta ay leeyihiin ciidanka raafidada oo dulhayhaabaysa meel u dhow kilomitir lixdan ee galbeedka ramaadi allah ayaan ku mahadsan isla ambaar askarta khilaafada ayaa waxay shalay dhabagal u dhigeen xubno ka tirsan xashdi raafidada oo ku socdaalayeen meel u dhow magaalada alqaa'im allah wuxuu u suurageliyey inay dilaan laba raafidii mid kalena wuu ku dhaawacmay waxayna ka soo qanimaysteen qoryihii ay wateen allah ayaanu ku mahadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada ciraaq dijla waxaa la dilay xubin ka tirsan sirdoonka raafidada kadib markii loogu daatay gurigiisa oo ku yaalla tuulada nadaas ee shuura allah ayaanu ku mahadsan haataanna aynu wareegno wilaayada shaam alkhayr askarta khilaafada ayaa waxay weerar ku qaadeen fadhiisanay murtidiinta bikikeeda ku leeyihiin tuulada diyaana ee deegaanka tifyaan waxaana ku halaagsamay saddex murtad qofkiina waa laga soo qaniimaystay allah ayaanu ku maadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada shaam xasaka waxaa la burburiyey gaariga for w d ee leeyihiin murtadiinta bikikeeda kadib markii shalay qarax miino lagula egtay tuulada subxi ee koonfurta magaalada shadaadi waxaana ku halaagsamay hogaamiye dhowr askarna way ku dhaawacmeen allah ayaanu ku maadsan isla wilaayadda shaam ayaan ku guda jirnaaye raqa waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari for w d ay wateen xubno ka tirsan murtadiinta biikikeeda kadib markii qarax miino lagu leegtay meel u dhow isbitaalka dibwaxadiita ee jidka alnuur ee magaalada raqa waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday todoba murtad allah ayaanu ku maadsan ugu dambayntii wilaayada yemen albaydaa askarta khilaafada ayaa waxay weerar ku qaadeen fariisan ay xuutiyiinta mushrikiinta ku leeyihiin deegaanka durra ee kayfa waxayna ku dileen laba mushrik qoryihiinna waa laga soo qaniimaystay intii hartayna goobta ayay isaga carareen walaalaha ayaa goobahoodii ku soo laabtay iyagoo bad qabaan allah ayaan ku mahadsan isla wilaayadda yeman ayaan ku guda jirnaaye askarta khilaafada ayaa waxay hoobiyo la beegsadeen fariisan ay xuutiyiinta mushrikiinta ku leeyihiin deegaanka zacji ee kayfa waana lala helay allah ayaanu ku mahadsan halka ayuu nagu dhanyeen warkii maantaad kala socoteen warbaahinta alijirateen والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعوا أجنادكم في جحيم تسعروا إنكم ما بين أن تقتلوا أو تؤسروا لم تزل أسيافنا من دماكم إنكم ما بين أن تقتلوا أو تؤسروا لم تزل أسيافنا من دماكم تقطر كبروا واستبشروا دولتي لا تقهر دولتي نحن لها ما بقينا ننصر دولتي بنيانها من دمانا يعمر دولتي راياتها في المعالي تفخر